alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii cumdat alaxkaam ayaynu ku jiray khaas ahaan kitaabu lbuyuuc can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala naha nabiyu sala allahu aleyh wasalam can almukhaabarati walmuxaaqalati wa can almusaabana jaabir bni cabdillaahi waxauu yidhi wuxuu reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam can almukhaabarati walmuxaaqala mukhaabarada ayuu reebay mukhaabaradu waxay tahay waa in beerihii la yska kireeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa mukhaabara oo waxaa laga keenay min alkhabaar khabaarna waxaa la yidhahda dhulka jilicsan baa la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa beertii ayaa markaa la kiraynayaa markaasaa la odhanayaa beero oo anigana intan ii beer adiguna intan beero beertii baa laba qaybood laga dhigaya markaasaa la odhanayaa ninow beertayda ka wada shaqeeyo inoo wada beer anigu waxaan leeyahay wixii xaggan iga soo baxa adiguna waxaad leedahay wixii halkaa kaaga soo baxa marka maxaa lagu kiraystay beertii waxaa lagu kiraystay bacdi ka mida waxa ka soo baxaya oo meel mucayana ah si labaad mukhaabarada waa soo gelaysaa oo waa in beertii la kireeyo oo laakiin lagu kireeyo raashin la yidhaahdo wixii ka soo baxa saddex meelodow meel ahaan ama afar meeladoo meel ahaan iyo wax la mida taasna waa nooc laakiin tan loo sii jeedaa ee hadda ay ku dhacaysaa waxa weeye waa in dhulkii lagu kiraysto qayb ka mida inuu isaga u beeraayo qaybna uu isagu beeranayo walmuxaaqala iyo muxaaqalada ayuu reebay muxaaqalada waxa weeye beertii wixii ka go'ayay waa in lagu iibsado raashin la nooca nooca ka go'aya saraca wixii ka go'ayay isagoo sabuuladiisii ku jiraa la iibsanaya oo weli aan laga gurinoo qadarkuu yahay aan la garanayn qiyaasun bes lagu samaynaayo ayaa raashin kale oo la nooca oo isagu macluumu qadarkiisii la garanayaa lagu iibinaya taana waxaa la yhaha muxaaqala la yidhahdaa wa can ilmusaabana wuxuu kaloo reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam musaabanada ayuu reebay oo waa in cinabkii lagu iibiyo zabiib lagu iibiyo ama waa in rutabkii lagu iibiyo timir lagu iibiyo taana waxaa musaabana la yidhahdaa timirta iyo rutabku waa isla nooc waayo labaduba geed timiradunbay de ka soo go'aan marka waa shay jinsigiisii lagu iibinayo shaygii cunto ee jinsigiisa lagu iibinayana maxaa sharti ahaa an yakuuna milan bimilin yadan biyad waa inuu isla ekaadaa waana inuu noqdaa naqad iyo dembiyad adna hoo adna isii ee haddii amaahi soo gasho amaba uu kala bato wuxuu noqonayaa mid aan bannaanayn masalan waxaa la iibinayaa hadhuudh baa la iibinayaa hadhuudhku waa soo ga'ay oo sabuulladiisuu ku sugan yahay weli lagama gurin oo markuu sabuulkiisa ku sugan yahay lama garanaayo qadarka uu yahay waa intee kiilo ama waa intee rodol lama garanayo waa majhuul qiyaas bes baa lagu samaynayaa waxaa lagu iibinayaa raashin macluum ah oo kaylkiisii la garanayo intuu yahay halkaana waxaan la helaynin isla ekaanshihii ayaan la helayn marka noocaana waa la reebay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa reebay cinabkii baa lagu iibinayaa zabiib zabiibtu waxay ku timaaddaa cinabka ayaa markuu qaayiso ama qallalo wuxuu noqonayaa sabiib buu noqonayaa sabiibtu cinab bay ka soo jeeddaa marka laba shayoo isku nooca la ysku iibinaya oo labadaba la cunayo marka waa inuu noqdaa milan bimilin iyo dambiyad miliyadiina lama xaqiijin karayo dee kani waxaweeye biyaa ku sugan ayanqusu rutabu ida yabis qaaluu nacam qaala falaa idan markii la yidhi rutabkiiyo ma laysku iibin karaa timirta nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam rutabku ma nuqsaamaa markuu qallalo waxay yidhahdeen haa marba hadduu nuqsaamayo ha isku iibinnina saasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waa min baabi atanbiih cala alcilla waa cilladii oo la baraarujinayo waxaa laga soo reebay baycu alcaraaya oo waa ruqsa waynu arki doonnaa in allahu tacaala musaabanada ayuu ka yahay istinaa waxay noqonaysaa musaabanadu waa midaan bannaanayn ilaa qadarka lagu ruqseeyey caraayaaga mooyaane intaas iyadu waa bannaanto waa laga soo reebay macnuhu waa saas nooca kale soo gelaya musaabanada waxa weeye waa in cinabkii lagu iibiyo zabiib lagu iibiyo kaasna lama xaqiijin karayo inay isla eg yihiin waayo cunabku markuu qallalo waa nuqsaamaya idan nebigu waa reebay sala allahu aleyh wasalam musaabanadana waa reebay wa can bayci asamarati xataa yabduwa salaaxuha wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam reebay midhaha in la iibiyo xataa yabduwa ilaa uu ka muuqanayo salaaxuhaa wanaaggeedu ay ka bislaanayso midhuhu ilaa ay bislaadaan inaan la iibin wa anlaa tubaaca ila bidiinaari waadirham iyo inaan lagu iibin diinaar iyo dirham mooyaane bimacnaa waxaa loo jeedaa wax jinsigeeda ah oo midho kaloo la noocah waa inaan lagu iibin ila alcaraaya bayca baycu alcaraaya la yidhaahda mooyaane caraayaagu waa inoo imanaya caraayaagii waa laga istisnooday oo isagii waxaa laysku iibinayaa rutab iyo timir baa laysku iibinayaa marka waa ruqso qadar mucayanana la ruqseeyey calaa kulli xaal xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa mukhaabarada ku dhisan ee jahaalada iyo qararka ku dhisan iyo kedinta inaynay bannaanayn mukhaabaradu ma aha iطlaaqan in loo wada reebay waayo waxaa soo arooray nooc mukhaabarada ka mida oo la banneeyaa soo aroortay xadiidkii raafic ibnu khadiijna waa caddaynayaa raafic ibnu khadiij waxaa la su'aalay dhulkii beertaha ma lagu kiraysan karaa dahab iyo fiddo waxauu yidhi haa ee dadku waxay ahaan jireen buu yidhi raafic ibnu khadiij baa odhanaya saxaabiga la yidhahdo dadku waxay ahaan jireen qaar beertii ku kiraysta qayb yada ka mida inay ruuxii beerta lahaa u beeraan oo qayb iyagaa beeranaya qaybna waxay u beerayaan qofkii dhulkan lahaa bay u beerayaan markaasuu odhanaya halkaa ilaa halkaa anaa beertay oo waan ka shaqaynayaa halkan laga soo bilaabo ilaa xaggan kalena ninka beertale baan u beerayaa oo uga shaqaynaya hadhow nasiib tii wax ka soo baxaan fayahliku haada wayaslamu haada wayaslamu haada wayahliku haada markaasaa midna baabi'i jirtay oo aan waxba ka soo bixi jireen midna wax ka soo bixi jireen mar waxay wax ka soo baxayaan tii ruuxani beertay beerta ka shaqaynaya oo tii uu lahaa waxaan u beerayaa ninka dhul kale baa laga yaabaa inaan waxba ka soo bixin marna waxaa laga yaabaa sida kale inay u dhacdo oo ninkii markaa beerta ku tabcayey ee kiraystay waxaa laga yaabaa intuu yidhi intaasaan beeranayaa adna intaasaan kuu beerayaa intiisii inaan waxba ka soo bixin intii ninkii kalena wax ka soo baxaan marka dee nooc qararaa ku jira waxaa soo galay yacni waxa weeye kedin baa soo gashay lama garanaayo ta hagaagays dadkuna noocaan markaa taa ahayn oo ay wax ku kiraystaan may lahayn buu yidhi raafic ibnu khadiije fa ammaa shayun macluum shay la garanayo in lagu kiraysta miyaa sida dahab ama markaa fido oo la yidhaha dhulkaaga iga kiree waan beeranayaa sannad lacagta intaa la-eg igaga kiree taasi waxa weeye waa arrin bannaan oo aan dhib lahayn xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiidu raafic ibnu khadiij wuxuu caddaynayaa mukhaabaradu dhammaan inaan la wada diidin ama kiraynta arlada la kireeyo inaan la wada diidine shay majhuula oo qarar leh oo la ysku kadinayo in lagu kireeyaa la diidayaa waxaa kaloo sii caddaynaya xadiiskii ku saabsanaa khaybar beerihii khaybar markii laga furtay gaaladii yuhuudeed nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu la galay heshiis ayuu la galay yuhuuddii wuxuu idhi beeraha ka shaqeeya oo beera oo waraabiya wixii ka soo baxaanoo nusow nus bay inoo yihiin annaguna nus baannu qaadanaynaa idinkuna nus baa qaadanaysaan marka waa nooc kirayn ah arladii dib baa looga kireeyey ile haniimu noqdo wuxuu noqday beerahaasi qaar muslimiinta u sugan maadaamay khaniimo noqotay oo laga furtay mulkigeedii waa ka wareegay beerahaas waxa la hadaba ka shaqeeyo ku tabca wixii ka soo baxaanoo nusow nus bay inoo yihiin waa kirayn arladii la kiraynayo ama beerihii la kiraynaayo oo lagu kiraynaayo waxa ka soo baxa iyadoo nisba laga dhigayo in nisba lagu xisaabtamayo yacni nus wixii ka soo go'a maaha annagana intaa noo beeray idinkuna intaa beerta maaha kulli isku wada dar wixii ka soo go'oo dhan baa laba loo kala qaybinaya idinkuna nus qaata annaguna nus baanu qaadanaynaa marka qaabka noocaasoo kalena inuu bannaan yahaa laga qaadanayo xadiiska saxiixa ku sugan ee ku saabsan beerihii khaybar waxaa laga deliishanaya oo xadiiskan lagala baxaya midhaha in la iibiyaa intaynay hagaagin inaynay bannaanayn marka waa xaaraan in la iibiya iyagoon weli hagaagin baycaasina ma ansaxayo xadiis dambe haddaba inoo iman doono kaasaynu kaga jawaabi doonaa insha allahu tacala ishkaal halkan ka soo aroori kara oo ku saabsan beerta marka la iibiyo haddii ta'biir lagu sameeyey haddaan ta'biir lagu samaynin in la kala qaadayo khulaasaduna waxay tahay marka waxaa loo iibiyey midhahaas cala sabiili tabac markanna waxaa loo reebaya cala sabiili istiqlaal si madax bannaan in loo iibiyo midhahaasaa la reebaya laakiin iyadoo beerta lala iibinayo waa la iibin karaa iyagaan bislaan laakiin xukum loo gaar yeeli maayo attaabicu laa yufradu bilxukmi shaygu hadduu taabic yahay oo shay kale uun dabagelayo xukum looma gaar yeelo waxaa laga qaadanayaa eh, midhihii in timir lagu iibiyo inaanay ahayn laakiin waa lagu iibin karaa lacag ama dahab waa lagu iibin karaa dhibina kuma sugnaa waxaa laga qaadanayaa almuxaaqala inay xaaraan laga qaadanaya oo saraci wax la jinsiyo la nooca eh, in lagu iibiyaa isagoo sabuulkiisa ku sugan wax la nooca in lagu iibiyaa oo miiskiisu macluum yahay inaanay bannaanayn waxaa kaloo laga qaadanayaa musaabanadu inay xaaraan inay bannaanayn oo in rodobkiiyo timirtii la ysku iibiyaa inay bannaanayn mooyaane inta rukhsadee laga soo reebay ee caraayaaga ku saabsan can abi mascuudin alansaari waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim abi mascuud alansaari ay ka soo wariyeen waa abi mascuud albadri radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can amani alkalb nebigu inuu reebay calayhi asalaatu wasalaam can amani alkalbi eyga lacagtiisa inuu reebay ey in la iibiyo lacag laga qaato nebigu waa reebayoo waa diiday ha samayn inuu yidhi wa mahri albaqiyi gabadha sinaysatay meherkeeda ama mushqaayaddeedana nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalam oo waa xaaraan kimishirka ay qaadanayso gabadha sinaysatay wa xulwaani ilkaahin wuxuu kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam reebay kafaaliyaha ah mushqaayadda uu faalka ku qaadanayana nebigu waa reebay calayhi asalaatu wasalaam alkaahin waxaa la yidhahdaa ka qaybka ka warramo ayaa la yidhaahdaa ama ha kaga warramo inuu markaa faaliyo oo rabalka ka faaliyo ama ha kaga warramo inuu quruurux ka faaliyo ama ha kaga warramo inuu xariijimo iyo khad iyo wax la mida uu jeexo ou taa ka faaliyo ama ha kaga warramo inuu xiddigaha ka faaliyo noocu doonaba ha noqdee mid kasta oo qaybka wax ka sheegaya oo faalinaya ayaa looga jeeda dariiq aan waxyi ahayn marka qaybka wax lagaga sheegaayo farsamooyin la samaynaya ah noocu doonaba ha noqdee waxay noqonaysaa kahaanay noqonaysa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa saddex lacagayow oo saddexdaba la reebay mid waxa weeye ey in la iibiyo waa reebay nebigu sala allahu alayh wasalam oo eyga iibkiisu ma bannaana eyga in la iibiyaa waa xaaraan bacdu ahlicilmi waxay ka soo reebaan eygii wax la baray ee mucallamka ahaa ee lagu ugaadhsanayey ama eygii xoolaha ilaalinayey ee sidaa lagu tababaray ama beerta ilaalinayey ee sidaa lagu carbiyey saddexdaa nooc oo eyda ka mida culammada qaar waxay yidhaahdeen waa la iibin karaa marka hore ey in la haystaa ma bannaana oo nabigu sal allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay man iqtanaa kalban ila kalba saydin aw maashiyatin aw zarcin nin kasta oo ey haysta mooyaane inuu eygaasi yahay mid lagu ugaadhsanayo ama mid beerta ilaalinaya ama mid xoolaha ilaalinaya oo raacaya saddexdaa haddaannu ahayn mid ka mida oo eygaa la haysto ruuxa haysta maalin walba waxaa ka dhacaya yani ajar aad iyo aad u weyn baa maalin walba ka nuqsaamaya kula yowm ya marka waa waciid weyn weeyi waayo buur in la eg ama laba buurood wax la eg oo ajar inay ka nuqsaamaan maalin kasta dee waxay noqonaysaa ajarkii inuu ka baabi'iyo ajar buur la egna aanu maalintii shaqaysan baa dhici karta hadduuba shaqaysabay hadduu maalin walba ka tegaayo intaa in la eg ka tegayso maxaa u soo haraya maada yabqa lahu marka saddexdaa ay baa la haysan karaa saddexda waa saddex la tababaray oo manfaca leh manfaco bannaan bay leeyihiin waa mid mucallama oo la tababaray oo lagu ogaadhsado iyo mid marka waxaa weeye la tababaray oo xoolaha inuu ilaaliyaa lagu tababaray ama beerta inuu ilaaliyaa lagu tababaray saddexdaa waa la haysan karaa ey kale lama haysan karo in la haystaa ma banaane waa xaaraan markaa saddexdaa ma la iibsan karaa mise ey oo dhan lama iibsan karo walow manfaco xalaalaba ha lahaadee culammada qaarkood saasay u itlaaqeen oo waxay dhaha eyba lama iibin karo ama manfaco wax taraysoo bannaan ha lahaado ama yaanu lahaan waxay qabsadeen nahaa can samani ilkalbi bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen maya kuwa manfacada bannaan leh ee eyda ka mida waa laga soo reebayaa kaa beerta ilaalinaya kaa xoolaha ilaalinaya kaa la tababaray ee lagu ugaadhsanayo saddexdaa iyaga waa la iibin karaa waayo manfaco bannaan bay leeyihiin waxtar bannaanoo lagu intifaacayay leeyihiin waxaana soo arooray axaadiista reebaysa eyga lacagtiisa reebaysa ilaa kalba saydin riwaayaadka qaarkoodoo siyaadinayaa jira ilaa kalba saydin eyga lagu ugaadhsada mooyaane ey kale lacagtiisa waa reebay culammada qaarkoodna ilaa kalba saydin siyaadadaa way taxsiiniyeen duruq kala duwanna waa ku soo aroortay sidaas aawadeed culamada qaarkood waxay yidhahdeen way bannaan tahay in la iibiyaa kii manfaca bannaan leh oo qiyaasku wuxuu keensanayaa mar hadduu manfacadiisu bannaan tahay oo in lagu intifaaca ay bannaan tahay hibadiisa iyo bixintiisa iyo iibkiisuba inuu bannaan yahay qiyaaskiina saasuu keensanaya shayga labaad ee uu nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam waa gabadha sinaysata lacagtay ku qaadato sinada yadana waxa weeye waa xaaraanoo ma bannaanaa oo yadana uma bannaana ehelkeedana uma bannaano cid kalena uma bannaana waa maal khabiis ah saas aawadeed mar haddii waxa weeye ay xaaraan waxaasi yahay mushqaayadda lagu qaadanayaana waa mid aan bannaanaynoo xaaraan ah maxay samaynaysaa gabadhii waagii hore waxaa ku shaqaysan jirtay hadday toobad keento xoolo badan oo ay sidaa ku kasbatayna haysato oo sinadaa ka soo galay way toobad keento xagga ilaahay bay u soo noqotay wixiina way ka baxday xoolihii ay ka shaqaysatay zinada ee ay ka kasbatay say u gelaysaa ma cidday ka qaadday ku celinaysaa ma iska isticmaalaysaa ma sadaqad bay masaakiinta u siinaysaa jawaabteedu waxay tahay iyadu kuma intifaacayso ma cunayso mida ku intifaacayso iyadu ma aha oo toobadda ay toobad keentay waxay keensanaysaa dembigii inay ka dhex baxdo midhihii dembiga ka dhashayna inay ku sii raaxaysataa oo ku intifaacdaa dee waxay noqonaysaa dembigii inayna ka bixin min shuruudi tawba aliqlaacu can idembi shardiyada towbaddu leedahay waxaa ka mid ah in dembiga laga fuqo marka midhihii dembiga ka dhashay ee uu ruuxu dembiga ka shaqaystay inuu sii haystaa oo sii cunaa oo ku keefaa oo ku istareexaa oo ku raaxaystaa dee waxay noqonaysaa dembigii inaanu ka bixin saas aawadeed itlaaqan iyadu ma isticmaalayso kuwiina uma celinayso ay ka qaadatay waayo manfaco xaaraanay dhaafsadeen iyaguna manfacadii xaaraanta ahay bay qaateen tanna manfacadan xaaraanta ah looga tegey xaq kuma laha horta intan mid ay mutaysteen ma aha xaaraanti iyagoo ay qaateenna ma soo celin karaan xaaraantaasayna xaaraantu beddel ka ahayd marka loo celin maayo waxaana dhici kartaba inayna garan karin laakiin xataa hadday garan karto u celin mayso masaakiinta iyo fuqarada ma siin kartaa jawaabtu waa maya waayo cid naba uma bannaana xoolahan zinada laga shaqaystay shakhsi ay u bannaan yihiin ma jirto oo khaasnimadiisa u isticmaali kara ama faqiir ha ahaado ama khayrkii ha ahaado say haddaa u gelaysaa miyay gubaysaa maya ma gubayso waxay ku bixinaysaa almaslaxa alcaamma masaalixda guud bay ku bixinaysaa waddooyinka muslimiinta in loogu hagaajiyo biriijyada lagu sameeyo dhakhtarrada dadka ka dhaxeeya lagu dhiso oo lagu dayactiro waxyaalaha ummaddu si guud uga faa'iidaysanaysee shakhsi gaara iyo cid gaari ayna lahayn shakhsi gaara iyo cid gaara aynay lahayn ee dadka ka dhaxeeye lagu wada intifaacayo ashyaadaasay xoolaha ku bixinaysa markay bixinaysana waxay uga jeeddaa niyatu takhalluf dembigan inay ka dhex baxdo shuruuddii towbadday ka mid tahay shuruuddii towbadda ayay ka mid tahay marka taana saas weeye xoolahan ma baabi'inayso laakiin waxay ku bixinaysaa maslaxa caama waxaa ummaddu si guud uga faa'iidaysanayso ee ugu intifaacaysaa lagu bixinayaa biriijyada iyo waddooyinka iyo dhakhtarrada caamka ah iyo waxa la midka gabadhan sinaysatay waxaa lagu magacaabay waxay qaadatay mahar waxaa looga jeedaa inuu jiro oo shaygu maadaama muqaabilu farjin yahay baa maharka loogu magacaabay laakiin waa mahrun xaraam waa midaan bannaanayn halkaa waxaa baraarujin mudan inan baa waxa dhacda in inan ay xumaan wada sameeyaan oo khiyaarkooda iyo doorashadooda ay ku wada sameeyaan way iska sinaystaan inantii marka la ogaado ayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdaan ha nalaga hagaago inan baa nalaga xumeeyey xaal baannu doonaynaa xaal inanta la fara xumeeyaana xaal intaa iyo intaasa waa in laga bixiyaa ama intaasa inoo xeer ahay laba shay baa horta kala duwan inan la kufsaday oo la khasbay oo iyadaan raalli ahayn khasab arrinkaa lagaga sameeyey iyo inan inan ay is arkeen oo oggolaansho arrinkaasi ku dhacay waa laba shay oo kala duwan inanta haddii la kufsado oo la khasbo oo loo awood sheegto kufsadku wuxuu leeyahay calaamaad buu leeyahay oo lagu garan karaa xaalka caynkaas ah waxay noqonaysaa inantaasi meher sharciye yeelanaysa hadda inantaa waa la kufsado waa la khasbay waa loo awood sheegtay waa la xaqiiqsaday arrinkaasi raalli ahaansho inaanu ku dhicin ha ahaato nabarada ku yaalla ha ahaato dagaalka dhacay ha ahaato qayladeeda amaaraad badan baa lagu garan karaa haddii arrinkaasi uu ku dhacay kufsi ku dhacay ugu horrayn waxay yeelanaysaa wax alla wixii nabare ay qabto waa loo xaqayaa waa qodob mar labaadka waxay yeelanaysaa meher sharci ah gabadha iyadoo kale ah ee xigtadeeda ah. badiba sida lagu meheriyo majoorati mehar la mida yeelanaysa waa mahrulmili waxay yeelanaysaa arshul bakaara hadday gabadhu bikrad ahayd oo bakaarada uu qarxiyey markaana wuxuu yeelanayaa arshulbakaara muqdurka ay leedahayee lagu xaqo bakaarada taasna waa yeelanaysa wixii nabaray qabtana in loo xaqay leedahay taasi mahrulbaqiyi soo geli mayso laysat bibaqiyin mid siraysatay ma aha waa mid waxa weeye la kufsaday oo la khasbay weeye nooca labaadoo ku saabsan gabadha iyadu sinaysatay waa gabadh raalli ahaansho arrinkaasi uga dhacay waxba islamay diiddanayn markay samaynayeen arrinkaas markii dambuunbaa lagu arkay uurka dabeedna waxay tidhi hebel baa leh hadday khasab tahay horaa loo ogaan lahaa amaaraadkiisaa la arki lahaa idan waxa weeye mar haddii qofkani uu yahay qof caaqil ah qof caqli le maadaama uu yahay ay xumaan wada sameeyaan oo khiyaarkooda iyo doorashadooda ay ku wada sameeyaan waxay noqonaysaa inay dembiga wada galeen ninkoo keliya ma gelin labaduba waa laba dembaabay labaduba waa laba dembaabay haddii caqli aynay lahayn oo ay waalan tahay ama ay sabiyo tahay oo aynay qaan gaadhin waxay la xukum noqonaysaa tii la khasbay waa garatay maan filaya laakiin hadday tahay gabadh qaangaadh ah oo caqligeedii iyo miyirkeedii qabta arrinkaasna ay samaysay oo oggolaansho arrinkaasi ku dhacay oo ay tidhaahdo hebel baa leh xaalka laga qaadanayo la odhanayo noo soo golo fadhiisaynan baa naga xumayseene shareecada meel kagama taalo waana arrin xaaraanaan bannaanayn dadka qaar waxay moodayaan waxa dembaabaye inuu inankuu yahay inantu wax ka soo qaad male kulaha war waxaa shareeca ma qabto ya waa qof mukallaf ah malaa'igtu labadoodaba dembiga isku sibay ugu qoraysaa inanka keliya u qori mayso labaduba waa ku cadaab mudanayaan in ilaahay ka cafiye mooyaane haddaynay ka toobad keenin waa isku dembi dembigu ma kala badna yacni nus iyo buure ma kala aha oo lama odhanaayo inankana waxaa loo qorayaa laba dembi inantana waxaa loo qorayaa hal dembi ama inankana waxaa loo qorayaa dembi dhammaystiran yadana waxaa loo qorayaa nus nusdembi wax jira maaha dembiga waa u siman yihiin isku si baa loogu qorayaa isku sibay wax ugu mutaysanayaan isku sibay ciqaab u leeyihiin haddii xad adduunye laga jarayo xadkoodu waa isku mid haddii aakhiro ciqaab ay noqoto ciqaabtoodu waa isku mid isku sibaa malaa'igtu wax uga qoraysaa waxaa lagu qaadanaya waxa weeye ee odayaashu ay u soo fadhiisanayaan kimi shirkii sinadanna siiya xaal bay ku magacaabayaane waxay rabaan waa maxay waa mushqaayadii zinada magac bay leedahay sharcan waxba xaal yaan la odhan maharulbaqiyi baa la yidhaahdaa odayaalow waxaad tidhaahdaan kimi shirkii zinadanna siiya inantayada zinadaa ka sinaysateen mushqaayaddeedii baannu doonaynaa ee mushqaayaddeenna dhaha sida sharcan ay ku tahay haddii la sheegayo mahrulbaqiyi baa lahaasaa weeye tii la khasbay waa ka hadallay iyadu waa gaar inantii yarayd aan qaangaarinna waa ka hadallay oo taasay raacaysaa iyo tii waa layd laakiin ta miirkeeda iyo maankeeda qabta hadday tahay gabadh qaangaadh ah oo oggolaansho arrinkaasi ku dhacay waxa weeye waa isku xukum yaa maaha inantuun baa la xumeeyeye labaduba waa isxumeeyeen mid waliba kakaluu xumeeyey ya mid waliba ka kale ayuu xumeeyey dembigana waa u siman xaalkaa lagu qaadanayaa waa mid xaaraan aan wey weeye shayga saddexaadee xadiisku sheegayaa waxa weeyaan ruuxii faaliyaha ahaa wuxuu faalka ku qaatay faalka uu faalinayo lacagtii uu ku qaatay yaduna waa xaaraanoo ma bannaana waa mid kasta oo haybka wax ka sheegaya waxa wax lagaga sheegaye farsamooyinka ahi waxaa qarsoon ee dadka ka daahan wixii hore u dhacay wixii lumay wixii baxsaday waxa soo socday dhici doona ka xanuunsanaya inuu bogsan doono ka maqan inuu soo laabmi doono inuu nool yahay inuu dhintay baadidii meeshay joogto umuuraha soo socdee dhici doona umuurahaasoo dhan waxa wax lagaga sheegayee farsamooyinka ahi ama tusbaxa la rogo ama xariijimo ha la jeexo ama waxa weeye quruurux ha laga faaliyo ama xidigis ha la sameeyo ama foox ha lagu rido noocu doonaba ha noqdee waxaa la yidhaahdaa ayaa waxaa la yidhahdaa kaahin marka lacagta uu ku qaadanayo farsamada uu samaynayo ee umuuraha ka warramayo waxaa la yidhahdaa xulwaanulkaahin waa mid xaaraanaan bannaanayn maxaa xulwaan loogu magacaabay lacagta lagu qaadanayo faalka maxaa loogu magacaabay xulwaan culammadu waxay yidhahdeen waxaa loogu magacaabay waa lacag si fudud lagu helayo xulwaanna waa maxay waxaa laga soo ishtiqaaqay min alxulwi waa macaanaanta waa xoolo si sahlan loo qaadanayo isagoo iska fadhiya ayuu wax yarsin samaynayaa dabeedna markaasuu odhanaya waa sidaa dabeedna kimishir buu qaadanaya fudaydka ay fudud sida yar u soo gelayso baa loogu magacaabay xulwaan alkaahin saasaa loogu magacaabay halkaana waxaa laga qaadanayaa ruuxii kaahinka ahaa ee faalinayey mushqaayaddu ku qaatay faalka inay noqonayso mid xaaraanaan bannaanayn noocu doonaba ha noqdo faalkiisaasi faalkuna waxa weeye waa mid xaaraanaan bannaanayn weeye beddelka lagu qaadanayaana waa xaaraan waxaa jira soomaalida qaarkood inay beenay sheegaan waxay ku mahmahaan qaar nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faal hana rumaysan hana beensan warkaasi waa been oo wax jira ma aha nebiguna ma odhan calayhi salaatu wasalaam waa been abuur nebigii ilaahay ma odhan faal hana rumaysan hana beensan saxaabadiisana faaliya kuma jirin waa arrin been abuura weeyo aan jirin taasna yaa lagu kadsoomin dadka qaar waxay sheegaan faal ambiyaale waxay yidhaahdaan taas lafteedu wax jira ma aha faalkuna dhammaantii waa baatil kitaab laga faaliyana laynooma bannayn faal ambiyaalana ma jiro can raafic bni khadiij ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal amanu lkalbi khabiis rasuulku wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam ayga lacagtiisu khabiisun waa xun tahay oo yacnii waa xaaraan wa mahru lbaqiyi gabadha sinaysata meherkeeda waxaa loo jeedaa mushqaayadday qaadanaysaa khabiiun waa mid xun oo xaaraan ah oo aan bannaanayn wa kasbu lxajaami kii wax toobi jiray ee toobinka u saaxiibkaha ah kasabkiisa iyo mushqaayadda uu ku qaato toobinka khabiiun waa xun tahay xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey ahlucilmiga qaarkood waxay baraarujiyeen inaanu bukhaari xadiiskani ku sugnayn saaxibu cumdat alaxkaam wuxuu ballan qaaday oo shardigiisu ahaa axaadiista axkaamta ku saabsan ee bukhaari iyo muslim isku waafaqeen keli ah inuu soo arooriyo laakiin shardigiisii wakhtiyada qaarkood buu khilaafay oo aanu oofin oo uu soo arooriyey axaadiis ku sugan muslim keliya ah oan bukhaari ku sugnayn ama ku sugan bukhaari keli ah oo aan muslim ku sugnayn shardigiisuna wuxuu ahaa in bukhaari iyo muslim isku waafaqaan baa u shardi ahayd xadiiskan waxaa laga qaadanayaa eyga lacagtiisa iyo mushqaayadda gabadha sinaysanaysaa ay qaadanaysaa labaduba inay xaaraan yihiin khubsigana waxaa looga jeedaa xaaraannimo wa kasbulxajaami khabii khabiis waxaa loo jeedaa shaygu waa xun yahay marka ama wuxuu u xumaanayaa xagga sharciga ama wuxuu u xumaanayaa xagga curfiga marka labada noocee hore amanulkalbi khabiisun waxaa loo jeedaa khubsi sharci ah oo xaaraannimo ah wa mahru lbaqiyi khabiiunna waxaa loo jeedaa khubsi sharci ah oo sharci ahaan buu u xun yahay waxaa loo jeedaa waa xaaraan labada noocee hore xumaanshaha waxaa laga tilmaamayaa xumaansho xaaraan ah khabiis bimacnaa xaraam waa khabiisun sharcan laakiin ruuxa wax toobaya mushqaayadda uu toobinka ku qaadanaya waa khabiis waxaa loo jeedaa yacni xagga curfiga ah iyo caadada ayaa waxaa loo bartay inay markaa xun tahay oo laga fiican yahay marka waa khubsu danaa'atin laa khubsu taxriim waa khubsi laga tilmaamayo xagga danaa'ada iyo liidashada ee loogama jeedo xumaansho xagga xaaraannimada laga tilmaamaya maaha waana jira khubsi xagga curfi ahaan laga tilmaamayo oo khubsu danaa'a looga jeedo shay aan xaaraan ahayn waa dhacdaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu khubsi ku sifeeyo tanbaana ka mida xaaraanna ma aha bidaliil inuu nebigu bixiyey sala allahu aleyh wasalam waayo nebigu intuu istoobay ayaa ninkii toobay wuxuu siiyey diinaar hadday xaaraan ahaan lahaydna ma siiyeen waayo shaygu hadduu xaaraan yahay ka bixinaya iyo ka qaadanaya labadaba asaalatan xaaraan buu ka yahay oo ka qaadanaya inuu qaataa siday xaaraan uga tahay baa ka bixinayaana inuu bixiyaa ay xaaraan uga tahay sida asalka ahi waa saas daruuro la odhanayo ka bixinaya waa ugu bannaanaanayaana meesha ma tahay waxaa kaloo soo arooray basasha iyo toonta inuu nabigu sala allahu alayh wasalam ku sifeeyey khabiis inay yihiin dee xaaraan inaynay ahaynna waa la ogyahay waxaa kaloo soo arooray maalka wax ka mida inuu ilaahay ku sifaynaayo xumaanshaha ama khabiinimada walaa tayammamu alkhabiia minhu tunfiquun walaa tayamamu alkhabiia waxaa loo jeedaa xoolaha kuwooda liita alkhabiis baa lagu itlaaqay xaaraanna ma aha laakiin waxaa loo jeedaa sadaqadda kuwa liitaha bixinina ee kuwa wasadkee dhexdhexaadkaa bixiya ama iisaar sameeyo kuwa ugu wanaagga badan bixiya baabu bayci alcaraaya wakayri dalik xukunka caraayaaga sheegista la sheegaayuu u baab yahay biyo ashyaa kale can zayd bni haabitin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rakhasa lisaaxibi alcariyati an yabiicaha bikharsiha rasuulku sala allahu aleyh wasalam rakhasa wuxuu ruqseeyey lisaaxibi alcariyati kii cariyada u saaxiibka ahaa yacnii geetimireedka ayaa cariyada oo rudabkii iyo timirtiiba de waxay ka baxayaan geed timiradka ah. marka alcariya waa tii waxa weeye laysisiinaayey kii u saaxiibka ahaa waa geed timiradkaa loo jeedaa an yabiicaha bikharsiha inuu ku iibiyo bikharsiha qiyaasteeda ama miqdaarkeeda wax u dhigma qiyaas ahaan ayuu rudabkeedii ku iibinayaa walimuslimin muslim waxaa u sugan bikharsiha tamran yada qadarkeeda ama miqdaarkeeda oo tamran timir ah bikharsihaa qadarkeedu ku iibinayaa tamran ay min tamrin oo timir ah ya'kuluunahaa xaalay cunayaan ya'kuluunahaa damiirku wuxuu u noqonayaa samarada ayuu u noqonayaa ay samara midhaha ayuu markaa cunayaa rutaban midhahana markii la soo sheegay nakhle iyo wax la mida ayaa la gartay meesha midha inay ku sugan yihiin bal xadiiska kalena aan ku darno can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam rahasa fii bayci alcaraaya nabigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu rukhseeyey fii bayci alcaraaya iibka caraayaaga la yidhaahdo ayuu rukhseeyey bayca baycu alcaraaya la yidhaahdo ayuu rukhseeyey fii khamsati awsuqin wuxuu ku rukhseeyey shan awr waxay qaadaan shan awrar aw duuna khamsati awsuq ama shan awr waxay qaadaan wax ka waabsan ayuu ruqseeyoo banneeyey intii ka badani ma bannaana qadarkaa bes ayuu baneeyey xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya labadan xadiis bayc layhaa baycu alcaraaya inuu bannaan yahay waa ruqsatu min alruqas ruqsaduna waxay tahay shay mamnuuca oo la diiday oo sababtii loo diiday meesha ay taallo ayaa cudurdaar daraaddii loo sahlayaa oo loo fudaydinaya shaygu marka hore waa inuu yahay shay casiimo muqaabil u ah shayga waa la manciyey masalan oo waa xaaraan sababtii xaaraannimaduna meesha way taallaa iyadoo sababtuu ku xaaraantinimuubay meesha ay taallo ayaa licudrin loo bannaynayaa deliil gaarana loogu bannaynayaa taasaa waxaa la yidhahdaa rukhsa hadda timir iyo rutab baa la ysku iibinayaa timir iyo rutab ma isku jinsiba mise waa kala jinsi waa isku jinsi waa shay la cunaayo oo isku jinsi ah idan maxaa waajib ahaa haddii la isku iibinayo inuu noqdo milan bimilin yaddan biyad oo isla ekaado oo aan amaahi soo gelinoo naqad noqdo hoo iyo ii dhiib ay tahay ama hoo iyo keen ay tahay waxaa markaa waajib ahayd inuu isla ekaado hadduu kala bato xaaraan buu noqonayay baycan bayculcaraaya lama xaqiiqsan inay isleeg yihiin qaacidaduna waxay tahay aljahlu bialtamaasuli kalcilmi bitafaadul garashawaaga la garan waayaa inay isleeg yihiin waxay la mid tahay ogaalka la og yahay inay kala badan yihiin rudab iyo timirna inay hadda isleeg yihiin lama hubsan waayo midna waa la miisayaa ama waa la kaylayaa midna waa la qiyaasayaa oo geed timireedkii bay saaran tahay rutabku iyadoo geedkii saaran ayaa rag yaqaanaa intay hoos yimaadaan dhirtii qiyaasayaan markaasay odhanayaan intaasaa ka go'aysa ama waxay noqonayaan intaasoo rodol ama intaasoo kiilo ayay noqonayaan waxa ka go'aya waa kharsi xadiisku waa sheegaya bikharsiha kharsigu waa maxay waa taqdiir la malaynaayo la qiyaasayo idan mid la huba ma aha qadarku inuu intan yaho isleeg tahay waa midda kale rutabkii way nuqsaamaya hadhow markuu qallalo nuqsaan baa ku dhacaysa haddii markii hore uu isleekaana oo timirta uu leekaana markanuu nuqsaamo waxbaa ka dhacay wuxuu ka noqday anqasa minhu mid ka yar idan sababtii xaaraannimada keensanaysay ma ku sugan tahay mise kuma sugnaa waa ku sugan tahay sababu taxriim isagoo uu joogo ayaa haddaba waxaa laga reebay oo la yidhi dadkii aan haysannin rutab aan haysan rutabna u baahan timir haysta waxay samayn karaan inay timirta rutab ku iibsadaan qadarka loo oggol yahay inay ku iibsadaanna ugu badnaan waa shan awr waxay qaadaan oo timir ah waa shan awr waxay qaadaan ayaa ugu badan ama shan awr waxay qaadaan wax ka yara waabsan idan waxa markaa halkaa ka yimi wixii shan awr waxay qaadaan ka badan in rutab iyo timir laysku iibiyaa oo geedkaa rutabka saaran timir lagu iibiyaa qiyaas lagu qiyaasay laysu qiyaasay lagu iibiyaa wixii shan awrar ka badan ma bannaane waa xaaraan waayo waxay ku baaqi tahay asalkii xurmada inay xaaraan tahay shan awr waxay qaadaan wixii ka waabsanna inay bannaan tahay xadiiskaa ku tusinaya aw duuna khamsati awsuq shan awr waxay qaadaan ma ku bannaan tahay culammadu taa laba qowl bay keli yihiin waayo xadiiska aw baa ku sugan awduna waa shakun min araawi raawigaa wuxuu ka shakiyey ma fii khamsati awsuqin buu yidhi mise wuxuu yidhi duuna khamsati awsuq culammada qaarkood ixtiyaadkay qaateen oo waxay yidhaahdeen inta la hubo nebigu inuu rukhseeyey oo ah duuna khamsati awsuq ayaa bannaan inta ka badan waa laga shakisan yahay oo shanta awr waxay qaadaan ah laakiin wixii wax ka dhiman yihiine qadarkaas wixii ka hooseeya inay bannaan yihiin yada waxa weeye waa ku cadday xadiisku ila waxaa dhici karta raawigu waa shakiyeye sawaabkiiyo saxdu inay ahayd duuna khamsati awsuq idan khamsatu awsuq waxay noqonaysaa mashkuukun fiihi duuna khamsati awsuqna waxay noqonaysaa mutayaqan mid la hubo qadarka hubaasha ah inuu nebigu rukhseeyey waa intee waa duuna khamsati awsuq mise waa khamsatu awsuq waa duuna khamsati awsuq waayo shaki baa galoo raawigaa ka shakiyey ma sidan buu yidhi mise sidan buu yidhi haddii la yidhaahdo sawaabku wuxuu ahaa khamsati awsuq duuna khamsati awsuqna waa soo gudagelays laakiin haddii la yidhahdo ahaa duuna khamsati shan awr waxay qaadaan wixii ka waabsan baa saxdu ahaa inta uu nebigu sheegay haddii la yidhahdo intaasay ahayd wixii shan awr waxay qaadaan oo timira ka waabsan rukhsaydiinta inaa qiyaasteedao rudaba ku iibisaan marka inta la hubaa ixtiyaadku waxa weeye waa duuna khamsati awsuq tan laga shakisan yahay lagu tegi maayo ha yeeshee culammada qaarkood baa yidhi mar haddii shaki soo galay waxaannu leenahay waa bannaanta yadana laakiin jayid maaha qowlkaas hada laysa bijayid sawaabku waxay tahay wixii ka yar shan awr waxay qaadaan ayaa bannaan axaadiistan waxaa laga qaadanaya laga daliishanayaa bayculcaraaya inuu bannaan yahay baa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa oo laga daliishanayaa labadii shay ee isku nooca ahaa in laysku iibiyaa iyagoo siman inay waajib tahay rudabka iyo timirtana qiyaas ahaan in la iibiyo ayaa la ruqseeyey waxaa laga qaadanayaa bayculcaraaya waxaa la banneeyey fii maa duuna khamsati awsuq shan awr waxay qaadaan wixii ka badan in rutabkii iyo timirtii la ysku iibiyaa ma bannaana shanta awr waxay qaadaanna yadana waxa weeye sida saxiixa ma bannaana waayo ixtiyaadku waa in la yidhaahdo ma bannaana waxaa loo diiday rutabkiiyo timirta in la ysugu iibiyo ribanimo daraaddeed baa loo diidey ribanimo daraadeed baa loo diidey ribada noocana waxay ahayd riba alfadli ribada la yidhaahdo ayay ahayd waynu tegi doonnaa baabka ribada ku saabsan insha allah bacdu ahlicilmi waxay ka deliishadaan sida culamaa ulxanaabila shaygii saded daraa'ic loo xaaraantinimeeyey wuxuu u bannaanaadaa lilxaaja baahi loo baahdo daraaddeed buu u bannaanaadaa oo imminka ribada riba alfadli waxaa loo xaaraantinimeeyey yidhaahdeen saddan lidariica loo xaaraantinimeeyey waddada mafsada keenayso la awdaayo xaaja markay keensato loo baahday waa taa la ruqseeyey oo bayculcaraaya ruqso laga dhigay marka qaaciday ka qaateen cala kulli xaal culammada xanaabiladu laakiin jamaahirta culammadu qaacidadaas ma qabaan ashyaada soo aroortay masaa'il baa jirta soo aroortay midiwaatan mid waxa weye waa xadiiskii xikada sheegaya cabdiraxmaan ibnu cawf iyo ku saabsanaa inuu xariirta u banneeyey culammada kale mawaadicda ay ku soo aroortay keliya ee nasku ku yimi bay waxay yidhaahdaan intaa nasku sheegaa bannaan laakiin qaacido guudoo ay ka tartiibinayaan maa xurima lildariicati yubaaxu lilxaaja qaacidada caynkaasi waa qaacida xambaliya culamada xanaabiladu waa qaacide ay qabaan ahlucilmiga qaarkoodna ay aad ugu doodeen oo ka mid yahay ibnulqayim oo ka mid yahay marka suwar soo arooray waa jirtaa laakiin culammada kale qaacido guud kama qabaan ee masaa'isha soo aroortay baa sideeda loo aqbalayaa ee nasku ku soo arooray ee ka qaacido ahaan masale kastaoo loo xarimay saddan lidariica xaajada loo baahdo u bannaanaanayaa si guud ogama qaataan jamaahiirtu waa saas waxaa loo shardinayaa baycan bayculcaraaya waa in markaa aynay rutab helaynin ay u baahan yihiin rutab inay iibsadaan qadarkiina waa inuu yahay wax shan awr waxay qaadaan ka waabsan waa inuu yahay rutabnimona waa inay ku cunayaanoo rutabka u baahan yihiin waxay ku iibsanayaanna waa inay timir tahay taqaabudkuna waa inuu dhacaayo la kala qabsadaa inta aan la kala tegin waa la kala qabsadaa shuruudo caynkaasaa loo shardiyaa bacdu ahlicilmi waxay ku sii daraan lacaguu rudab ku iibsado waa inaanu haysan bacdu ahlicilmina waxay dhahan shardigaa waxba looma baahna waayo haddii markaa taa la shardinayo waxaa la odhan lahaa timirta iibiyo intaad timirta soo iibisaan lacagta ku iibsada mar haddaan la odhan waxay laga qaadanayaa inay marka waxa weeye bannaan tahay walow markaa lacag baa ha heli karayaan lagu iibsadeen ta kale shardiga xadiiska kama muuqato inaannu lacag helayn uu rudab ku iibsado marka khulaasadu waxay tahay bayculcaraaya alcariya waa geetimireedkii baa markaa la odhanayaa weeye marka geetimireedkaas waxaa ka baxay rudab timirtu markay soo bislaato oo ay weli aynay qallalin oo adkaanin ayaa rudab la yidhahdaa waa sida ugu horraysa lagu cuno markaa rudabkaas geedka saaran baa waxaa la doonayaa timir in lagu iibsado qiyaas baana lagu samaynaya kharsigu waa maxay waa taqdiir waa qadarkeeda iyo miqdaarkeeda lagu qiyaasay in timirtan ay la'eg tahay baa rudabkii lagu iibinaya yacni saa weeye waana la qiyaasayaa oo kharsi baa lagu samaynaya waa la ruqseeyey qadarka khamsatu awsuq ama markaa wax ka yar ayaa la banneeyey can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal man baaca nakhlan qad ubbirat nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo iibiya nakhlan geed timireedyo iibiya geed timireedyadaasoo qad ubbirat la bacrimiyey oo bimacnaa ubaxa geedtimireedka lab lagu garaacay ubaxa geedtimireedka dhadig bacrimin baa la yidhaahdaa midhaheedu geedtimireedyadaah lilbaa'ici kii iibiyey u sugnaatay kii iibiyey ayay u sugnaatay ilaa an yashtarita almubtaac inuu shardista mooyaane kii iibsaday haddii aanu shardisan kii iibsaday ka iibiyey baa yeelanaya walimuslimin muslim waxaa u sugan waman ibtaaca cabdan ku kastoo iibsada addoon fa maaluhu maalkiisu liladii baacah wuxuu u sugnaaday kii iibiyey buu u sugnaaday ilaa an yashtarita almubtaac inuu shardista mooyaane almubtaacu kii iibsaday inuu shardista mooyaane waxay u sugnaaday xoolihiisu kii iibiyey u sugnaatay oo iskale xadiidkani wuxuu sheegayaa timirta in la bacrimiyo ta'biir waa la yidhaahdaa talqiixna waa la yidhaahdaa taabiirka ama talqiixu waa maxay dhirta timirtu waxay u qaybsantahay mid lab iyo mid dhadig dadka beertaa way kala yaqaaneen waxaa la soo gooyaa ubaxa lab baa la soo gooyaa markaasaa lagu garaacaa ka dhadig ubixiisaa lagu garaacaa oo lagu bacrimiyaa marka saa loogu garaaco ayaa dabeed waxaa la samaynayaa laamihiisa laan ka midana waa la kala yaro dilaacinayaa ubixi baa la dhex gelinaya timirti markaasay si fiican u dhalaysaa dhirta mid waliba waa leeyahay mid lab iyo mid dhadig laakiin dhiraha qaarkood bacriminta waxa ugu filan hawada oo dabayshaa soo dhacaysee kaa soo maraysa ee raa'ixadiisii intay soo qaaddo kan kale soo gaadhsiinaysaa intaasaa ku filan halkaasaa bacrimisku ku dhacayaa geedkuna saasuu ku midhabixinaya dhirta qaarna waxay u baahan tahay in farsamo lagu bacriminayo dadku sameeyaan bay u baahan tahay geetimireedku waa noocaas dhirtii timirta ahayd haddii la iibiyo midhaha haddii la bacrimiye iyo haddaan la bacrimin baa loo kala qaadaya sannadka iibku dhacay midhaha ka go'aya bacrimintu hadday ku dhacday waxa yeelanaya kii iibiyey haddaanu shardisan ka kale hadduu shardisto shardigay raacaysaa almuslimuuna cinda shuruudihim haddii aanu shardisan asalku waa inuu isaga u sugan yahay oo baa'icu leeyihi oo wuxuu odhanayaa geed timireedyadu maan kaa iibiyaye timirtan dhowaan la goosanayo kaama iibin way kaa hadhaysaa laakiin waxay ku raaci kartaa shardi inuu markuu iibsanayay shardisto ou yidhahdo bishardi in midhuhuna aniga ii sugnaadeen aanad igaga daba imanayn waxaa laga hadlayaana waa sannadan wakhtigan iibku dhacay baa laga hadlaya ila waxaa laga yaabaa timirtiiba markaa iska bisaylba ah oo xilligii la goosanayeyba joogo dee inuu iibiyaa dhici karta markaa beertii timirta ahayd marka haddii aanu shardisan timirtii isagaa yeelanaya oo ka guranaya isagana asalkii buu uga tegaya hadduu laakiin shardisto waxa weeye dee isagay wada raacaysaa kan iibsaday masalada kale uu xadiisku sheegayaa waxay tahay kii addoon iibiya addoonkaasina xoolo leeyahay xoolahaas waxaa yeelanaya kii iibiyey mooyaane kan kale inuu shardistay kan iibsanayaa inuu shardistay mooyaane haddii kale kii iibiyey baa leh waayo addoonka iyo wuxuu leeyahayba sayidkaasaa lahaa addoonkan kaa iibiyey markuu yidhina oo intaasaan kaa siiyey xoolihiisa inuu ka iibiyey kama muuqato meesha waayo addoonkiiyo xooluhu waa kala duwan yihiin waa kala laba wax saas aawadeed wuxuu noqonayaa haddii aanu shardisan kan iibsaday xoolaha markaa adoonka inuu yeelanayo kii iibiyey e addoonku ma xooluu leeyihi culamada qaarkood waxay yidhahdeen fa maaluhu idaafada maalka loo idaafaynayaa mulki maahae waa ikhtisaas waa alxasiiru lilmasjid iyo asarju liddaabba xasiirku masjidka ku khaas yahaa loo jeedaa ku khaas yahay iyo wasarju liddaabba laakiin masjidkaa mulkiye maaho masjid ma mulkiyo mulki kama suuragal ah waxay noqonaysaa ikhtisaas bay noqonaysaa marka liladii baaca laamku wuxuu noqonaya lilmulki markii horeba dee isagaa lahaa waa yahay waxaa laga qaadanayaa shardiyada shareecadu aynay diidin aan sharciga khilaafsanayn lana garanaayo in la aqbalaayo waxaa laga qaadanayaa timirta marka la iibiyo intaa la bacribi ka hor midhaha inuu iska yeelan doono ninka iibsaday laakiin marka la bacrimiyey dabadeed timirta waxa yeelanaya haddii wakhtigaa la iibiyo markii la bacrimiyeen dabadeed haddii la iibiyo timirta waxa yeelanaya kii iibiyey haddaanu ka kale shardisan kaa kalena wuxuu ku qaadan karaa shardi markii hore uu shardistay bacda ta'biir ba ha wuxuu ku qaadan karaa shardi markii hore uu shardistaa ku qaadan karaa waa yahay can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala qaal rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi man ibtaaca acaaman ku kastoo iibsada acaaman cunto falaa yabichu yaanu iibinin xataa yastawfiya ilaa uu oobsado uu wada qaato isagoo waafiyoo dhammaystiran ilaa uu wada qaato yaanu iibinin xadiiska bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen saasuu sheegaya wa fii lafdin xataa yaqbidahu lafdi kale waxaa ku sugnaa ilaa uu qabsado qabdi kula yimaado yaanu iibinin cuntadii hadduu markaa iibsado ilaa uu qabsado qabdi sameeyo qabdi ka dhaco qabdigu waa la wareeg qabsasho ilaa taasi ay dhacdo yaanu iibinin wa can ibni cabbaasin miluh ibnu cabbaasna waxaa ka soo arooray hadalkaa hadal la mida hadalkan mid la mida xataa yaqbido ama labada riwaayaba mid la mida ayaa cabdulahi ibnu cabbaas ka soo aroortay haddaba cabdulahi ibnu cabbaas wuxuu ku sii daray walaa axsibu kulla shayin ila milahu una malayn maayo shay walba inuu la mid yahay cuntadaasun mooyaane wax kale u malayn maayo xadiisku muxuu sheegaya cunto cuntadii ilaa uu qabdi ku sameeyo ama iyadoo waafiya uu qabsado qaato yaanu iibinin marka shay walba waa saasoo kale buu yidhi waxaan u malaynayaa shay walba inaan la iibin karin ilaa qabdi lagu sameeyo cabdulahi bni cabbaas baa odhanaya xadiiska wuxuu soo wariyey xadiiskan xadiis la mid ah dabeedna wuxuu ku daray hadal isagu uu cabbirayo oo uu leeyahay walaa axsibu kula shayin ilaa milahu laakiin miluhuda waxaa loo jeedaa xadiiska aynu soo sheegnay mid la midu isaguna soo weriyey oo marfuuca ziyaado waxaynugu sii darray hadalka cabdulahi bnu cabaas uu sheegayo walaa axsibu kula shayin ilaa milahu xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ashyaada marka la soo iibsado ilaa qofka gacantiisii waxaasi ku soo wareegaan inaanu iibin karin waa inuu qabdi dhacaa shaygoo aan qabdi ka dhicin baan sii iibinayaa dee ma suuragal ahoo iibkaasi asixi maayo iibkaasi ma asaxayo xadiis kaleoo sii caddaynaya waxaa ku soo arooray min xadiisi zayd bni haabit ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nahaa an tubaaca asilacu xaysu tubtaac nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay badeecadaha in la iibiyo ama alaabooyinka meeshii lagu iibsaday in lagu iibiyo oo lagu sii iibiyuu nebigu reebay calayhi asalaatu wasalaam xataa yaxuusaha atujaaru ilaa rixaalihim ilaa ay ku koobaan tujaartu iyo dadka baayac mushtarka ahi meelahood iyaga u gaarka ahaa ilaa ay geystaan oo halkaas ay ku koobaan inay iibiyaan baa la reebay xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud ayaa soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa shayga marka la sii iibinayo waa inuu qabdi ku dhacaa haddaba qabdiga xadkiisu waa maxay culammadu waxay dhaheen qabdu kulli shayin bixasabi shay walba qabdigiisu nisbadiisa ayuu ahaanayaa ashyaadii waxaa loo qaybiyaa ashyaa maguuraan ah iyo ashyaa la rari karo oo meel laga guurin karo oo meel kale loo guurin karo waxna waa hanti ma guuraana waa sida ceel waa sida berkad waa sida beer waa sida dhul waa sida guri ashyaada noocaasi waa hanti ma guuraana kuwa qabdigoodu wuxuu ku dhacayaabay culammadu yidhaahdeen ciddan ka iibisay inay waxa ugu sugan oo dhan inay ka gurato qabdiga muxuu u dhacayaa marka hore waxaaga ka faaruq yeel alaabtaadoo dhan ka qaado mar labaadkana furaha ku wareeji haddii takhliya la sameeyo isaga wixii u yaallay oo dhan uu ka qaato ka baxo furihiisina uu ku wareejiyo ciddii hantidii maguuraanka ahayd sidaasaa qabdigeedu ku dhacay waxyaalaha kale ee aan maguuraanka ahayn ee manquulaadka ahee la naqlin karo raashinka xadiisku sheegaya ha ahaado xoolo nool ha ahaado iyo waxa la midka ahe kuwaas waa in marka la naqliyaayoo meeshii ay taallay laga qaadaa oo meel kale la geystaa haddaan taasi dhicin qabdi ma dhicin maxaa la diidaya haddaba shayga meeshiisii in lagu iibiyo waa la diidaya xadiis baa ku soo arooray sii caddaynayoo sheegaya saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen kunna fii zamaani rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam nabtaacu acaama waxaannu ahaan jiray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam qaar cuntada iibsada fayabcasu calaynaa man ya'muruna wuxuu noo soo diri jiray midna amraya biintiqaalihi min almakaani aladii ibtacnaahu fiih inaanu ka rarno meeshaannu ku iibsannay ilaa makaanin siwaah oo aan u rarno meel kaloo ka soo hadhay aan halkaa ahayn qabla an nabiicahu intaanan iibin ka hor xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey maxaa la rabaa meeshii in laga qaadaa la rabaa dadka qaarkood waxay samaynayaan Eh, qof baa wuxuu odhanayaa alaabaan doonayaa waxaan rabaa inaad alaabe i iibiso alaabadiibu wuxuu odhanayaa xaggay taallaa meel heblaayo markaasaa dabeed inta meeshii la tago ayaa isla mawdicii inta lagu iibsado ayaa la odhanayaa hebel u rar ariiqada noocaasi waa ariiqo aan sax ahayn waayo shaygii oo qabdi aan lagu samayn oo meeshii aan laga rarin oo damaankii cidda kale aan ku wareegin ayaa la doonayaa in laga sii macaasho la sii iibiyo xadiiskuna muxuu sheegayaa ilaa qabdigu dhaco meesha laga naqliyo laga raro inaan la iibin karin ee isla mawdicay taallaan ku iibinayaa de waxay noqonaysaa mid markaa aan sax ahayn wuxuu noqonayaa bayc aan saxiix noqonayn buu noqonayaa waxaa la rabaa inuu isagu markuu iibsado waa inuu isagu tirsadaa waa inuu isagu qaataa meel kale u naqliyaa meeshii waa inaanu ku iibin bacda daalik ayuu sii iibin karaa markuu meeshii ka raray dabadeed ya damaankiisa waa ku wareega haddii wax ka soo noqdaan waa inaanu odhan qofkii kala xidhiidh waa inuu isagu damaanka taxamulaa haddii damaankiisa shaygu aanu soo gelinba dee inuu ka macaashaa uma bannaana iyo inuu iibiyaa toonna nahaa can ribxi maa lam yudman shaygii aan la damaankiisa soo gelin ka macaashkiisuu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam shayga aan damaankiisa soo gelinna waa maxay waa shaygaa qabdiga aanu ku dhicin marka in la naqliyo oo meeshii laga raro meel kale loo raraa waxay ka mid tahay min tamaami alqabdi bay ka mid tahay cabdulahi bnu cabbaasna waa ka odhanaya u malayn maayo shay waliba inuu noocaasoo kale yahay mooyaane oo aan shaynaba la sii iibin karin marka la soo iibsado ilaa qabdi lagu sameeyo qabdiga waxa manquulaadkuna waa in meesha laga naqliyo meel kale loo naqliyo ayuu qabdigu noqonaya ee isla meeshii baan ku tirinayaa oo isla mawdicii baan ku iibinayaa ama hebel u tiri baan odhanayaa ta noocaasi ma noqonayso mid saxiixa noqon mayso waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn bay noqonaysa aan bannaanayn ayay noqonaysa waxaa la reebayaa shaygii isagoo aan qabdi lagu samayn in la iibiyaa la reebayaa shayga marka lagu tasarufi karo waxa weeye waa markuu si fiican mulkigiisa u soo galo qabdiguna dhacay qabla daalik in la iibiyaa inaynay bannaanayn baa laga qaadanaya nahyiguna waa taxriim inuu xaaraan yahaa laga faa'iidaysanayo oo laga qaadanaya can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma anahu samica rasula lahi sala allahu alay wasalam yaquul inuu jaabir maqlay rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanayo caama alfatxi sannaddii fatxu makka ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ina allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri waalmayta ilaahay iyo rasuulkiisu calayhi asalaatu wasalaam waxay xaaraantinimeeyeen bayca alkhamri waalmayta khamriga in la iibiyo iyo bakhtiga in la iibiyo waalkhinsiiri iyo doofaarka in la iibiyo waalasnaami iyo sanamada in la iibiyo intaaba ilaahay rasuulkiisu waa xaaraantinimeeyeen fa qiila yaa rasuula allahi waxaa lagu yihi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam ara'ayta shuxuuma almayta bakhtiga xaydhiisa ka warran fa innahu yutlaa biha asufun maxaa yeelay waxaa la mariyaa doonyaha doonyaha ayaa la mariyaa yutlaa waa lagu yacni markaa dharoobaa oo waa la mariyaa baa loo jeedaa assufun doonyaha waxaa loo marinayaa si aan qoryaheeda aanu u gelin biyuhu aynay u gelin ayaa loo marinaya wa yudhanu biha aljuluud waxa lagu subkaa xaydha bakhtiga hargaha lagu subkaa wa yastasbixu biha annaas dadkuna waa shitaan oo laydh bay ka dhigtaan faqaala wuxuu uhi nabigu sal allahu alayh wasalam laa huwa xaraam yacnii ha samaynina saas lama samaynayo waa xaaraanoo ma bannaana uma qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabeed wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam cinda dalika marka arrinkaa la weydiiyey wuxuu yidhi arrinkaa agtiisa wuxuu yidhi qaatala allahu alyahuud ilaahay ha nacdala yuhuudda ina allaha lama xarama calayhim shuxuumaha markuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey shuxuumaha xaydhaheeda markuu ka xaaraantinimeeyey jamaluuh way dhalaaliyeen xaydhii uma baacuuhu intaa dabadeedna way iibiyeen fa akaluu amanahu waxay cuneen lacagteedii bay cuneen lacagtii subaggaasay cuneen jamaluhu waxaa loo jeedaa adaabuhu way dhalaaliyeen baa loo jeedaa xadiiskuna waa bukhaari iyo muslim fainahu ay faina ashaxma yutla biha assufun marka damiirkii waxaa loogu celinayaa calaa xasab ifraad oo shaxmi ah ka dambena waxaa loogu celinaya calaa sabiili jamci oo shuxuum ah waa weji ama weji labaad fa innahu ay fa ina sha'na arrinku oo damiiru sha'ni laga dhigo ka hore yutla biha ay bishuxuumi assufun bishuxuumi almeyta waxaa lagu daleeyaa oo lagu dharoobaa la mariyaa bakhtiga xaydhihiisa doonyaha lagu dharoobaa la mariyaa bimacnaa waxay u dhacaysaa ma lagu intifaaci karaa waxyaalihii xaaraanta ahaa waxaydhii ma la shidan karaa doonyihii ma la marsan kara si aan waxaweyaan qoryuhu aynay u baabi'in yani saas ma lagu samayn karaa waayo had iyo doonyihii biyey ku jiraan markaa dee wax biyihii ka celinayo oo biyihii ka cararayaan haddii la mariyo xoogaa cimrigii qorigu waa yaro dheeraanaya laakiin haddii kale waa degdegayaa haddii kale waa degdegayaa xadiidkan waxaa laga qaadanaya masaa'il masaaisha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah khamrigu inuu xaaraan yahay oo cid walba xaaraan buu ka yahay gaalo iyo muslimiin cid walba xataa gaaladii in laga iibiya ma bannaana wadannada gaalada waxa dhacda dad muslimiin ah ayaa waxay ku leeyihiin dukaanno khamri ah dukaanno khamriay ku leeyihiin markaasuu weliba khamrigiina iska ilaalinayaa khamrigii isagoo iska ilaalinaya ayuu wuxuu leeyahay muslim ka iibin maayo gaalan ka iibinaya khamrigii waa iska ilaalinaya markuu soo qaadayo galofis buu xidhanaya lacagta markuu ka qaadayo maqal gaaruu ku ridaya ciduu is yidhahdo waa muslim hadday u timaadana indhuhu kaga dhacaya ou yidhahdo khamriga iga iibi maxaad ku falaysaa buri leeyi kaa iibin maayo waxay u qabaan inay u bannaan tahay gaalada inuu ka iibiyo dadka caynkaas sameeya waxaa ka mida ah dad ka yimi shibhu lqaarat alhindiya marka waxaa lagu yidhi madhabta xanafiya ogol in gaalada khamriga laga iibiyo isaguna madhabulxanafiyu haystaa ninka baakistaaniga ah ee dukaanka khamriga u furan yihi isagu ma cabbo waxaa laga yaabaa safka hore inuu ku tukado oo masjidka kaaga soo horreeyo masjidkana inuu dhiso himmadiisu inuu masjid dhisa inay tahay inuu yahay laba baar oo khamrigana waa u furan waxaanu leeyahy gaalan ka calaa kulli xaal ariiqada noocaasi ma saxna waa arrin baatil ah nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidkan wuxuu inoogu sheegay in ilaahay iyo rasuulkiisuba khamriga in la iibiyo ay xaaraantinimeeyeen manay kala qaadin cidda laga iibinaya cidday tahay ma gaala ma muslimiinba lama kala qaadin cidnaba lagama iibin karo laa gaal walaa muslim walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan dembi in laysku kaalmayaa ma bannaana madhab alxanafiya warkaa laga sheegayana baaxisiinta qaarkood waxay tilmaameen inay sugnayn walow mucaasiriinta qaarkood arrinkaa haba daafacaan oo ha yidhaahdaan xaraj ma leh in gaalka laga ibiyaaye oo madhabkaasaa qabee waxa weeye naskii waa khilaafsan tahay baaxisiinta qaarkoodna waxaabay sheegeen madhabka laftiisa inaanu ka sugnayn waxaa kaloo xadiisku inoo sheegayaa bakhtiga in la iibiyaa inaanu bannaanayn haddaba cumuumka bakhti in la iibiyaa inaan u bannaanayn waxba laga reebo istisnaa baa galay oo bakhtigii xalaal ah waa la iibin karaa uxillat lana maytataani waaddamaan ama almaytataani faljaraadu waalxuut wa ama addamaani faalkabidu waaltixaal cabdullaahi ibnu cumar wuxuu sheegay oo ka asaxday biisnaad saxiix sida xaafid ibnu xajar uu sheegay inuu yidhi laba bakhti baa naloo xalaaleeyey waxaa lagu xambaaraya cidda u xalaalaysay inay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam labada bakhti ee naloo xalaaleeyey waxa weeye waa ayaxa iyo kalluunka marka mar hadday xalaal yihiin iyaga waa la iibin karaa dhibina kuma sugnaa waxay kaloo ahlucilmigu yidhaahdeen dhogorta xoolaha waa lagu intifaaci karaa waana la iibin karaa iyagoo dhintayba wakadaa waxaa la mid ah haragga haddii la madageeyo halla akhadtum ihaabaha fadabaqtumuuhu faintafactum bih qaaluu inaha mayta qaala inama xaruma akluha waxaa kaloo loo dabdiya inamaa xurrima akluhana waa loo dabdiyaa waa loo xarakaya marka waa laga reebayaa wixii ku saabsan dhogarta xoolaha markay dhintaan dabadeed waa laga goosan karaa waa lagu intifaaci karaa waana la iibin karaa haraggana haddii la madageeyo dabadeed walow neef bakhtiyaba ha laga bixiye in lagu intifaacaa bannaan sida xadiiska nebigu sheegaya sala allahu alayh wasalam marba hadday bannaan tahay in lagu intifaaco laga faa'iidaystaa in la iibiyaana waa bannaanta lakiin bisharti waa in la madageeyaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur wuxuu ku taahir noqonayaa madagaynta waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa doofaarku inuu xaaraan yahay oo aanu bannaanayn waxaana la sunneeyey doofaarka in la dilo waata xadiiskii ku soo aroortay wayaqtulu khinziir ciise bnu maryam jamaahirta culammaduna waxay yidhaahdeen ciise kuma gaarahee sida shuraaxda axaadiistuba ay sheegayso imaamu nawowi ay tilmaamayaan oo imaamu nawowi iyo tilmaamayaan wakhtiga ciise kuma gaarahe iminkaba waa sunne in la dilaa doofaarka in iminkaba la dilaa waa sunne jumhuuru ahlilcilmi baa saa ku tegey ka eeg sharxa nawowiga waa yahay gaalada kiristaanka ahi doofaarka waa cunaan yuhuuddu ma cunto laakiin gaalada kiristaanka ahi ee nasaaradu way cunaan doofaarka qof muslimi hadduu shaqaale u noqdo inuu doofaarkii uga shaqeeyo ama khamrigii uga shaqeeyo ama doofaarkii u dilo ama doofaarka hilibkiisii u jarjaro ama u soo kariyo ama ugu adeego uma bannaana walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan dembi in laysku kaalmayaa ma bannaana waxaa lay sheegay qaar soomaaliya inay ka shaqeeyaan waddannada galbeedka marka la tegey waxyaalo badan baa laga shaqeeyey dad fara badan baa shaqooyin badanoo kala duwan qabtay waxaa lay sheegay qaar doofaarka laaya oo jarjara mid baa laga sheegay inu yidhi annaga dila la yidho de waan dillaa soo dila lama odhan baalka waa dillaa de waxaan ugu adeegayaa oo uga shaqaynayaa mid cunaya marka icaana cala alismi uu samaynaya dembiguu cid ku kaalmaynaya allahna muxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan dembi ha isku kaalmaynina sanamadii waa xaaraanoo iyaguna ma bannaana in la iibiyaana ma bannaana in la sameeyo ama laga shaqeeyaana ma bannaana markii nabiga la weydiiyey sal allahu aleyh wasalam xaydha bakhtiga inay dadka qaar ku intifaacaan oo waxyaalaha qaarkood ku samaystaan qaar shito oo ka dhigta qaar hargaha ku subkada qaar looxa doonyaha mariya ama birtaba wuxuu nabigu sheegay sal allahu aleyh wasalam intaa midnaba inaan la samaynin ay xaaraan tahay waxaanu tilmaamay xeelad xaaraantii lagu banaysanayo kale inay tao la mido xeeladdii yuhuudda oo nimanka yuhuudda layaha waxaa laga xaaraantinimeeyey xaydhaha laga xaaraantinimeeyey marka xaydhihii markii laga xaaraantinimeeyey wax badan oo ka ayay waxay sameeyeen xeeladay ku banaysanayaan intay shiileen bay subag isu beddesho subaggii bay iibiyeen oo lacagtii bay qaateenoo cuneen marka xeeladaas inayna xaaraantii bannaynayn baa laga qaadanaya iyagu waxay leeyn lacag baan cunnay waxaannu iibinay waa subag subagii iyaguma isticmaalin xaydha ka baxay laakiin lacagtii ka soo baxaysay markaa isticmaaleen waa xeelad xaaraan ah oo shay xaaraana la doonayo in lagu bannaysto nebigu waa ku habaaray arrinkaas sababtiisa baabu salam wuxuu u baab yahay sanamka ayuu u baab yahay assalam iyo assalaf waa bimacnan wasnan waa macnan waa shay lacagta la bixinayo waa baycun mawsuufun fi dimma waa bayc la sifaynaayo oo dimmada ruuxa saaran lacagtiina naqad loo bixinayo shaygaana sifadiisana waa la tafatirayaa xilliga la keenayana waa la sheegayaa zamankiina waa macluum qadarkiisu waa macluum noociisiina waa la garanayaa badeecadda caynkaasa ii keen ee sifadeedu sidaa tahay ee qadarkeedu sidaa yahay ee miisaankeedu intaa tahay xilliga caynkaasaana ku keenaya lacagtiina waa tan lacagtii baa loo dhiibayaa shaygaa tafatiran buu markaa loo diraya can cabdulahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala qadima rasul lahi sal allahu aleyh wasalam madiina qadima rasuulu lahi sal allahu aleyh wasalam almadiina nabigu sal allahu aleyh wa hum yuslifuuna fi istimaari sanata wasanatayn waalaat iyagoo salaf ama ahaan isku siinaya fi istimaari midhaha asanata sannad iyo wasanatayn laba sano iyo waalaat saddex sano faqaala wuxuu uhi nabigu sal allahu aleyh wasalam man ku kastoo yacni markaa badeecad salaf ku qaata ama salam waa isku macnee yani badeecaddiibaa amaah ah lacagtiibaa naqad ah falyuslif salaf ha ku sameeyo oo badeecadda ha ku amaahdo fii kaylin macluum beeg la yaqaan iyadoo ku sugan intaasoo yacni galaan hadday raashinoo kale tahay wa wasnin macluum iyo miisaan la garanayo intaasoo kiilo intaasoo tan ya wahaakada ilaa ajalin macluum ilaa wakhti la garanayana salafka ha ku amaahdo oo bimacnaa ha ku keeno muddo macluumoo la garanayo inadhaha sanad baan ku keenayaa bishan bisheeda maalintaynu joogno maalinteeda ama u yidhaha lix biloodoo kaamilaan ku keenayaa ama u yidhaha boqol habeen baan ku keenayaa ama u yidhaha bil baan ku keenayaa usbuuc wahaakada waa inay tahay mudda macluuma marka xadiisku wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhahdo salam ama salaf la yidhahdo salafku waa maxay waa badeecaddii ayaa naqad ahayn badeecaddiiba amaaha laakiin lacagtii baa naqada marka wax la kala iibsanayo afar arrin baa suuragal ah in badeecadda iyo lacagta mid waliba naqad tahay waa mid suuro labaad waxay tahay in badeecaddu naqad tahay laakiin lacagtu amaah tahay in badeecaddu naqad tahay lacagtu amaah tahay kaasna waxa weeye lacagtiibaa qardiga soo galay uu leeyahy sheega waan kaa iibsaday intaasaan kaa siistay haddii aanu ribowi ahayn oo laba shay oo ribowi ah oo isku cillo ah aan la isku iibinaynin lacagtii waa amaahan karaa laakiin haddii dahab iyo lacag la isku iibin karo lacagta ma amaahan karaa maya waa laba shay oo ribowi ah oo isku cillo ah idan waa inay noqotaa yadan biyad haddii dahabkii dahab lagu iibinayo lama ammahan karo waa yadan biyadin milan bimilin haddii lacagtii lacag lagu iibinayo la jinsi ah iyadana lama ammahan karo waana inay isla waana inay noqotaa naqad haddii labadii shay kala jinsi yihiin labaduba ribowi yihiin isku cillana yihiin isku cilla maxaynu uga dahabka iyo fidadu waa isku cillo afarta sinfiya kale xadiisku sheegaya cuntooyinka ahina waa isku cillo lix shay xadiisku sheegay marka afar sababta loo xaaraantinimeeye waa iskaga mid hadday timir tahay hadday shaciir tahay hadday bur tahay hadday milix tahay cillada ha la yidhahdo ama waa tucmi ama waa kayl waa halumajara dahabka iyo fidaduna waa isku cillo ha cilladu waa samaniyo ama waa mutlaqu samaniya kii laga cabbiraba marka haddii laysku iibinaayo laba shay oo ribowi ah oo isku cillo ah laakiin kala jinsi ah waa inuu noqdaa iyo dembiyad haddii shaygu labada shay la isku iibinayaa laba ribowi oo isku cillo aynay ahayn waa sida lacag iyo raashin raashinkii ribowi ma yahay mise maaha riba ma gashaa haa lacagtiina riba waa gashaa ma la amaahan karaa raashinkii haa oo dahabkiiyo fidada marka la yidhi waa la ysku iibinaya lama amaahan karaa la yidhi marka raashinkii lacag lagu iibinayo maxaa loo amaahan karaa waxaa laodhanayaa labana waa isku cillo oo sababta loo xaaraantinimeeyee riba u noqdeen bay isku mid ka yihiin isku cillo yihiin isku sabab sabab waaxid labana waa kala sabab waa kala cillo oo cuntadii waxa weeye cilladu waa tucmi ama waa keli laakiin lacagtii cilladii waa samaniyo ama mulaqu samaniya waa kala laba cillo sababta uu xaaraan u noqotay oo ribadu u gelayso raashinka waa ka duwan duwantahay sababtay lacagta u gelayso mar haddii labada sababoodee keensaday kala duwan yihiin labadaba riba ha geli kartee waa laysku amaahan karaa waxaynu ku sii caddayn doonnaa insha allahu tacaala baabka ku saabsan alriba in sha allah suuradaasna waxay tahay badeecaddii baa naqad ah laakiin lacagtiiba amaah ah suurada saddexaad waxay tahay lacagtiibaa naqad ah laakiin badeecaddiiba amaah ah waa salamka weeye ama asalaf ama assalam badeecaddii waa amaah waa bayc uu sifaynayo oo shay sifadaa lehoo sifadaa lehoo sifadaa lehoo sifadaa lehoo qadarkiisu intaa yahay waxaad iigu keentaa muddo intaa iyo intaas lix bilood lacagtii oo kaamiloo dhammaystiranna waa ma asaxayso haddii lacagta qayb lala hadho ya la yidhahda caqadkiina hadduu dhacay oo haddaan kaa iibsaday lacagtiina in baan sii bixinaya haddii lacagtii aan la wada bixinayn waa in ballanqaad ay noqotaa layska dibdhigaa la yidhahdaa badeecadda haddaad keento waan kaa iibsan doonaa laakiin caqadkii haddii la ridayo waa inay lacagtu wada naqad noqotaa badeecadduna ay noqotaa baycun mawsuufan fidimma shuruuddu dhammaystiran tahay suurada afraad maxay tahay in labaduba amaah noqdaan waa baycu alkaali bilkaali waa laba dayn in laysku iibinayo badeecaddii naqad maaha waa amaah lacagtina naqad maaha taasi waxa weeye waa xaraamun bilijmaac baycu dayn bidayn in laba dayn laysku iibinayo oo badeecadda iyo lacagta midnaba naqad aynay ahayn ahlucilmigu waxay yidhahdeen waa xaraamun bilijmaac biijmac culama bay xaaraan ku tahay marka kabaabkana ku saabsan yahi waxa la yhaha salam ama salaf lacagtii baa naqad ah laakiin badeecaddii ayaa amaah ah haddaba badeecaddii waa inay noqotaa shay macluum ah oo miisaankiisa ama beeggiisa waa inuu yahay mid la garanayo intaasoo kiilo intaasoo tan hadda maaragta intaasoo galaan waana inuu wakhtigu macluum yahay la keenaya laba bilood saddex bilood wahaakada xadiisku wuxuu sheegay kayl macluum iyo wasni macluum bacdu ahlicilmi waxay ku dareen hadduu markaa yahay shay qiyaas macluuma isaguna leh oo ama cadad lagu koobo iyo tiro oo tiro macluuma leh ama wax la mid ah qiyaas markaa waxa weye macluumo saasoo kale ah sida shaygii waa la mitiriyaayo kale wuxuu yidhi waxaad ii keentaa shay la garanayo noociisa aan iskhilkhilaafayn oo laakiin markaa qiyaas mitirra'a lagu mitiriyo maro la garanayo oo nooceedii la hayo ayuu yidhi maradaasoo kaleaan kaa doonayaa inaad ii keento intaas oo waar ama intaasoo yaardi ya ilaa wakhtigaana igu keento ama waxaad ii keentaa kabaha noocaas ah intaasoo beer ii keen oo nambarkoodu halkaa ka bilaabmo halkaana gaadhayo kabaha magacoodu waa kaas samayskoodu halkaasaa lagu soo sameeyey noocooduna waa noocaas yacni kaasoo kale ikeen bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin hadduu shaygu saasoo kale ama cadad ama qiyaas macluuma uu leeyahay waxaa la haleeshiinayaa shaygii wasni macluuma miisaan macluuma lahaa ama kayl macluuma lahaa bacdu ahlicilmi saas yadaa bay yidhahdeen laakiin xadiisku wuxuu sheegay calaa kulli xaal inuu beeg macluuma leeyahay ama wasni macluuma keliya inuu leeyahay ayuu sheegay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk